iyo baabusaydi wadabaax iyo iyo sidoo kale adcimadaba xagga dambe iyo nadarkaba xagga dambe ayay geeyaan laakiin sheekheennan alimaam abu isxaaq raxmat ullaahi calayh kitaabkiisan iyo kitaabkiisa kale weyn ee muhadabkaba abwaabtaa halkan u keenay sababtuna waxa weeye abwaabtani waxay u dhowdahay oo u eg tahay cibaadaadkii oo iyadoo hadda ay noo soo dhammaadeen afartii rukni ee camaliga ahaaba ayuu baabulodxiya inoo daba dhigay odxiyadii waa cibaado maadaama ay cibaado tahay halkan ayuu markaa musanifku raximah llahu tacaala isagu uu ku keenay waxaa raaci doona caqiiqadii ama waqlashii wanqalkii waxaa raaci doona sidoo kale asayd wadabaa'ic qaabkii wax loo gowracayay iyo ugaarsigii maadaama ay dee baabkan iyaguna ay calaaqa la leeyihiin arrin dee eh, iyada lafteeduna tacabudiya ay tahay waxaa sii raaci doona insha allahu tacaala eh, acimadiiyo nadarkii nadarkii de isaguna waa waa cibaado weeyi oo qofkii waxbuu isku waajibinayaa eh, cuntadiina ama acimadiina iyaduna saydkii iyo dabaaixdii waxaanu ka sheekaynayno ayay iyaduna calaaqa la leedahay marka intaas ayuu halkan keeni doonaa musanifku raximah llahu tacaala intabana kutubta madhabku waxay geysaa xagga dambe intooda badan iyagoo ku raacaya mukhtasarka imaam lmusani raximah llahu tacaala oo xaggaa dambe geeyey aludxiya waa bidami lhamzati wa kasriha maca takfiif ilyaai wa tashdiidiha udxiya oo hamsadana la damiyo yadana la khafiifiyo iyo udxiya oo hamsadana la damiyo yadana la shado iyo labadaasoo kasro wata idxiya iyo idxiya intuba waa caado sidoo kale waxaa la odhan karaa adxaa oo maaragtay hamze fadxisan iyo markaa ta'di gaabneed oo alif ka horeyso waxaa kaloo la odhan karaa daxiya jamceeduna waa ta kutubta qaarkood waxad ku arkaysaa kitaabu daxaaya udxiyana adaaxi baa lagu jamcinaya adxaatunna waxaa lagu jamcinayaa adxa oo inaga idhahnaba ciidul adxaa wa inagan idhaahna haddaba udxiyadu waa neefkaa la gowracayo iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhawaanayo ciida maaragtay carafada yowm carafe ku xigta iyo saddexda maalmood ee ka dambeeyay baab udxiya udxiyada waxaa u asal ah kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala iyo sunada nebiga iyo ijmaaca ummadda kitaabka ilaahay waa lagu ishaarayo waa ka ilahay yihi fasalli lirabbika wanxar aayaddaasi waxay ka hadlaysaa baa la yidhi salaaddii iyo gowriciyo ah udxiyadii nabigeenana calayhi salaatu wasalaam way ka sugan tahay o ka asaxday daxan usra bikabshayni amlaxayni aqranayn dabaxahumaa biyadihi shariifa wa kabara wawadca rijlahu calaa sifaaxihima shaykheynka ayaa markaa warinaya lafdiganna saxiix muslimka ayuu ku sugan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku odxiyeeyey laba wan oo amlaxayn ah caddaan maaratay boor oo kale caddaan madoone ku jiro aqranayni geesale waxaanu ku gowracay gacantiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo allahu akbarna yidhi lugtiisana halkaa markaa waxa weeye safxada ama qoorta nabigu calayhi salaatu wasalaam ka duldhigay ayib wuxuu yihi musanifku haddaba waludxiyatu sunnatun udxiyadu haddaba waa sunne mashruuciyadeedu waa mujmac calayha baynu nidhi waa lagu ijmaacsan yahay mashruuciyadeeda waxa uun hadalka joogaa miyay waajib gaadhsiisan tahay mise ma gaadhsiisna jamaahiiru ahlilcilmina waxay leeyihiin ma gaadhsiisna wujuub ma gaadhsiisna amarka wanxar la yidhi ee gawrac la yidhi ma keensanayo halkan wujuub keensan maayo oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu laba neef gowracay oo uu yihi kaanan maarata ah, ah, naftayda ayaan ka gowracay haadaa cani wa can man lam yudaxi min ummati kaa naftayda iyo ummadayda cid alla ciddii aan udxiyaynba waan ka gowracay markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa soo aroortay sidoo kale intuu mid gowracay inuu yihi waa maaragtay adiga iyo maarata iyo ahlbeyt mid kalena uu gowracay oo uu yihi waa ciddii aan markaa odxiyaynin ee ummadayda ah. markaa de ummadda ciddii aan odxiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ka odxiyay markaa waajib ma noqonayso sidoo kale waxaa iyadana eh, sanad jayid ah sida ibn kaiir uu leeyahay lagu soo wariyey in abi sariixa nin la odhan jiray oo abubakar iyo cumarba jaar la ahaa uu yihi eh, kaana laa yudaxiyaani karaahiyata an yuqtadaa bihima abubakar iyo cumar odxiyada mabay gowrici jirinba iyagoo ka baqaya in dadku ay ku daydaan waajib la moodode oo xataa qof aan karayni uu iska lifo qofkii aan karayni ataa maarata inuu iska lifo iyagiioo ka baqaya ayaa waxa ay samayn jireen udxiyada mabay gowrici jirin abubakar iyo cumar radia allahu taala canhu iyo ummadu naxariisanayo de isle iyayna markaa dadkii aydaan kalifi laakiin dadka kada way udxiyeysanayeen idan sunno weyn wuxuu yihi ilaa an yanzura inuu qofku nadro mooyaane ama sidaan aniga ii dabdinaya ilaa an tundara in maaragtay lagu nadiro udxiyadii mooy haddaad aad ku nadarto wax kasta oo cibaado ahaayo markiisa hore sunno aha markii aad ku nadarto waajib buu noqonay sida kitaabu nadri inoogu iman doonto marka haddii qofku nadrid way waajibi lakin haddii kale waa iska sunni haddaba wakti bay leedahay wuxuu yihi wayadkhulu waqtuhaa ida nbasatat ishamsu yowma anaxri waqtigeedu wuxuu soo gelayaa qoraxdu markay fido yani kor u kacdo maalinta ciidunaxriga wa madaa ee uu tago qadru salaati alciidi salaadii ciidda qadarkeedu iyo walkhudbatayni labadii khudbadood qadarkoodu wayakhruju waqtuha waqtigeedu wuxuu baxaa ku baxaa bikhuruuji ayaami tashriiq in ay baxday dhammaato maalmihii ayaamu tashriiqa la odhanayay faman lam yudaxi qofkii aan udxiyaynin xataa madaa alwaqtu ilaa waqtigaasi uu dhammaaday fain kaana taawucan waxaanu gowracaya hadduu sunno ahaa oo uu sunnaysanayey lam yudaxi odxiyo yeelan maayo wain kaanat manduuratan tu uu ku nadray hadday ahaydna lazimahu an yudaxiya inuu odxiyeeyo ayaa laazim ku noqonaya sheekhu halkan wuxuu kaga hadlay waqtigeedii ay ku ansaxaysay iyo qallo ma labadii ayuu ka hadlay haddaba waqtigeedu waa mid qura un waa maalinta ciidda marka ay maalinnimadii ka tagto in ku filan salaadii ciidda iyo laba ragcadood waxaan ujeeda salaaddii ciidda iyo laba khudbadood oo khafiif laba khudbadood oo gaagaaban iyo salaadii ciiddo dee ragcataynkeediio iyaduna khafiifkeedii ah intaa wakti ku filan marka cadeed soo baxa laga joogo ayuu waktigu ka bilaabmaa laakiin musanifku raximah llahu tacaala waxa uu yidhi markay qoraxdu fido ee yani ay kor u kacdo in waran leeg weey ee haddana markaa kadib ay markaa tagto in ku filan labadii khudbadood iyo iyo salaadii marka waxaa la yidhi ta waktigaa uu sheekhu sheegay waa sida mustaxabka in intaa la suga waa mustaxab laakiin inta markaa ku filani de salaada ciidda horeynu usoo aragno waktigeedu cala almadhab madhabka markaynu ku soconno wuxuu kusoo gelay mar haddii qoraxduba soo baxdo waktigii salaada ciiddu uu soo galay madhabku ahaa laakiin waxaa la istixbaabayay in eh, ay kor u kacdo cadeedu qadra rumxin oo waxa weyaan de salaadaas waa daatu sababo waxba maarata karaahadii halkan ma ay jirin laakiin mustaxab unbay ahayd in la sugo waa maarata laga baxayana khuruuja min khilaafi man qaala dalik haddaba ti halkanna waa sunna un waqtigu wuxuu ku soo gelayaa cadeed soo baxa markii laga joogo in laba khudbadood ku filan iyo in salaadii ciidda ku filan waxaa laga qaatay xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee uu yihi man dabaxa qabla asalaati falyucid qofkii salaada ka hor gowracay ha ku celiyo waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam sidoo kale jaabir ibn cabdillaahi radi allahu tacaala anhu an abiih waxa uu warinaya wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam baanu ciidul adxadii la tukanay markaasay niman u yimaadeen iyagoo markaa way sii degdegeen way sii gowraceen waxaanay moodayeen inuu nabigu hore u soo gowracay deetana nabigu calayhi salaatu wasalaam ciddii hore u soo gowracday inay ku celiso ayuu faray oo ilaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam gowraco aanay gowracin marka marka halkan salaadii ka hor in la gowraco nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuu diiday oo haba lagu soo celiy waaba shaatu laxmin buu qofkii markaa salaada ka hor gowracay waa hi maarata waa hilib de reerkiisa qalay uune odxiya ma aha marka hadaba makhasab baa qofku salaadii markuu tukado kadib hadduu ataa salaadiiba dib u dhigo oo sideeddii uu tukanayo ma sagaalka marka meelaha qaarkood waxaad arkaysaa iyadoo sideedda salaadii la gelayo iyadoo cadeeduna laga yaabo inay soo baxday lixdii iyo rubuc ama lixdii iyo labaatan ama lixdii iyo barhki marka kasab ma ah baa culamadu leeyihi sababtoo waaa salaadii waa salaad sunna qofki inaan tukanba laga yaaba marka qofkii aan tukanaynin salaadda ciidda ma waxaa ohanaya ma wadxiinaysi qof dumaraba inay tahay baa laga yaaba oo dhiiggiiba ay leedahay oo aanay salaadii odxyadaba salaaddii ciiddaba aanay lahayn markaa dee la odhan maayo ma odxiyeysan kartid lama odhanay way iyadoo dukanin marka waa maxay waxay yidhahdeen culamada madhabku arintani waxay ku xidhan tahay waa wakti markuu salaada ka hor yaan la yaan la la gawricin waa waktigaa salaada wax ka horeeya intaa salaada ku filan iyo khudbadaheedii ayaa la doonayaa inuu qofku sugo intaasi hadday dhammaato waktiguu soo galay kii tukada iyo aan tukanba way iska gowrici karayaan waktigaasi wuxuu soconayaa ilaa iyo ayaamu tashriiqa oo dee waa maalmihii ilaahay wa tacala wayadkuru sma allaahi fii ayaamin macluumaati calaa razaqahum min bahiimati alancaam magaca ilaahay inay ku xusaan maalmo macluumaad ahoo la garanayo wixii ilaahay uu ku arsaaqayey bahiimatul ancaamka ahaa magaca ilahay kuxusayda waa bismi illaahi allahu akbar tii lagu gowracayay marka ayaam macluumaadna waa ayaamu tashriiq marka in e, yowmunaxriga iyo ayaamu tashriiqii ay markaa tahay ayaa iyadana halkaa laga qaadanayaa sidoo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa waa wa shurb marka de la cunayana waxa weeyaan waa hilibkii maarata wixii la gowracay haddaba haddii qofkii waktigu u dhaaf qalla maleeya waa la eegaya waxaanima wax waajibaba oo aad ku nadartay neef aad ku nadartay inaad udxiyo ka dhigto miya ama de waxaaba tii lilaahi calaya aan udaxiya haadihi sanata sanadkani inaan udxiyeeyo ayaa ilaahay igu leeyahay miyaati ti haddaad sidaa tidhi dee waa dayn lagugu leeya ood iska bixinayso ood waktigeedii seejisay alla ahaanbaad markaa ula imanaysa oo waa kugu waajibo waa dayn leey hadday laakiin sunno ahayd sunno waktigeedii baxay buu noqonayaayo aan markaa qallalahayn saasuu kuu yidhaahda qofkii tatawucayey yani aanay arintu isaga ku waajiba nadar aanay ku ahayn isagu wuxuu iska noqonayaa mid ay waktigii u dhaafayo aan qallalahayn kii laakiin ku nadiray lazimahu an yudaxi wuxuu yidhi wاlmustaxabu liman dakla calayhi cashru di اlxijati waaraada an yudaxiya an laa yaxliqa shacrahu walaa yaqlima dufurahu xataa yudaxii wuxuu yihi wlmustaxabu sida loo jeclaysanayo liman dakala calayhi qofkii ay usoo gashay cashru dilxijati dulxijo tobankeedii waaraada jeclaysta an yudaxiya inuu odxiyo gowraco waxaa loo suneeyaayoo mustaxab u ah anlaa yaxliqa inaanu xiirin ama anlaa yaxluqa inaanu xiirin shacrahu timihiisii walaa yaqlima aanu goynin dufurahu cididiisii xataa yudaxiya ilaa iyo odxiyadiisii uu gowracayo qofka doonaya inuu odxiyaysto ee ay u soo gasho bishii dulxija ilaa inta uu ka odxiysan uu gowracayo sunnuhu waxa weeyaan inaanu tibihiisa iyo cidiyihiisa taaban timana iska xiirin cidiyana iska gurin waayo nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yii sida xadiidka umusalamo ku sugan saxiix muslimka imaamka uu kusoo warinay imaam muslim idaa raأaytum ilaal di lxijati waaraada axadukum an yudaxiya falyumsik can shacrihi wa adfaarih markaad aragtaan bishii dulxijo ay bilato midkiina uu doonayo inuu odxiyo gowraco ha ka joogsado timihiisa iyo ciddihiisa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam marka de udxiyaduna sideedaba xujaajtiibaa lala wadaagayay saw maaha ilan xujiyadii baa aayad aayadkan aynu ka hadlaysay idkur isma fi ayaami macluumaat calaa maa razaqahum min bahimat lancaam xujiyadii bay sheegaysa marka inaguna waxaanu gowracayno ilahayna wanagu mahadnaqaynaa dee xujaajtiina waan la wadaagaynaa cibaadadan ay ku jiraan marka xujaajtiina dee iyago laftoodu way xarmanaayeeno timana iskamay goyneen cidiina iskamay guri marka waa nooc tashabuh waa isku yar ekaysiin laakiin waajib ma aha oo falyumsik amarka inuu nabigu alayhi salaatu wasalaam yidhi wujuub maaratay laysa lilwujuubi wujuub ma ala sabiil wujuub ma waa cala nadbi maxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka asaxay oo saxiixanka ku sugan xadiidkii caaisha fataltu qalaaida habya rasuuli اlahi salى اlah alay slam fabacaa biha ilى اlbeyt waaqaama bاlmadinati fama xaruma alayh shay kaana alaa kaana lahu xalaala nabigu alayhi الsalaatu wasalaam neefaf uu maaragtay de hadiy ahaan u gowracay o kacbada u dirayay ayaan anigu calaamadihii iyo qalaaidii loo xidhayey aan anigu u soohay bay tihi caaisha radi allahu canha yani anigaaba diyaargareeyey markaasaa la diray nebigu calayhi salaatu wasalaam wax ka xaaraan noqdayo waxyaalihii qofka muxrimkaa ka xaaraan noqon jiray may jirin bay yani waa w wa soo gel markaa ciddihii la gurayay iyo timihii layska xiiray ani o dhan soo gelay marka idan waxaa halkaa laga qaadanayaa in aanay arintu waajib ahayn ay iska lilistixbaabi tahay wa xataa yudaxi ilaa inta qofku neefkiisii gowracayo oo xataa haddii maalan uu kadib dhacadda maalintii koowaad aanu gawreen maalintii labaad ay la gaadha maalintii saddexaad ilaa intaad neefkaagii gawracayso timahaagii iyo iyo cidiyahaagii ha taabanin waa karaahiyo wuxuu i wayujziu fi udxiyati ljadacu min adani halkana wuxuu ka gelayaa neefkii la gawracayay ifaatu ama asin lmujzia ah, maa dadii qofka ka gudaysay ama ifaadka iyo tilmaamaha laga rabo neefka la gowracayo ayuu halkanna musanifku raximah llahu ka gelaya marka wuxuu yihi ama wayujzi waxaa gudi fi udxiyati aljadacu min adaani shuruud bay yeelanaysaa udxiyadii shuruuddii waxaa kow ah de in dadii ay tahay dadii ka gudaysa wuxu i wayujzi daba gudi fi udxiyati udxiyadii aljadacu min adani idaha neefkii ilka dhacsaday wahiya waxa weeyaan buu yihi jadacadani maa lahaa sittatu ashhurin wixii lix bilood leh ama wahuwa maa lahu sittatu ashhurin sida aniga ii taal waxa weeye wixii lix bilood leh wthaniyatu min almaczi waxaa kaloo gudaya tii ilkuhu usoo baxee ee riyaha ahay walibili geela ahay walbaqari lo-da ahay fahaniyatu min almaczi hadaba taa haniyada la odhanayo ee ilkuhu usoo baxeen marka la eego xaggii riyaha maa lahaa sanatun taama waa ti sanad u dhammaystirmay ee sanadkii labaad gashay wa min albaqari lodana maa lahaa sanataani waa wixii laba sanadood u dhammaystirmeen wa min alibili geelana maa lahaa khamsu siniina waa wii ay todoba wixii ay shan sanadood u dhammaystirmeen wa tujziu lbadanatu badanadii waxay ka gudi can sabcatin toddoba qof ama qoys wlbaqaratu siciina can sabcatin sidoo kale isaguna toddoba fain kaana bacduhum yuriidu laxma haddii toddobadan qaarkood hilib doonayo oonu udxiyaba u dan lahayn wa bacduhum yuriidu qurbata qaarna ay cibaadadii iyo udxiyadii doonayaan jaaza arintaasi way bannaan tahay waay asin lmujzia dadii gudaysay waa inuu yahay neefka inaad gowracdo dada markaa gudaysaa waatee hadday xaggii idaha tahay waxay noqonaysaa jadaacadii nabiga alayhi salaatu wasalaam waxaa cuqbat cuqba ayaa waxa weydiye cuqbat bna caamir radi allahu tacaala canhu uu haystay bui ya rasuul allah tanaan helay maxaan yeelaa daxi bihi bui nabigu calayhi salaatu wasalaam ku odxiye isaga oo yihi laa tadbaxuu ilaa musinatan laa tadbaxuu ilaa musinatan iyadoo xadiidkii kale uu ahaa ha gowricina musino mooyaane musinaduna waa aniyada baan de musina waa ti ilkii usoo baxeen weeyaan marka iyadoo xadiidku ahaa laa tadbaxuu ilaa musinatan ayaa haddana nebigu alayhi salaatu wasalaam markii uu saxaabigaasi u sheegay ee uu yidhi ya rasuul allah taasaan haystaa waxa uu yihi daxi bihi xadiid kale waxa uu tilmaamay in aljadaca yuufii mima tuufii minhu haniya jadacaasi laakiin waa kaa idaha lagu xambaarayaabaa la yidhi waxa uu ka gudayaa wixii haniyadu ay ka gudaysay idan xaggii daniga markay tahay idihii jadacadaa kugu filan jadacada haddaba horeynuu soo marnay oo laba wajiba madhabka ku jiray markaynu zakada soo marayni in la yidhaahdo jadaacadu waa wixii lix bilood jiray sida sheekhu halkan uu yihi iyo in la yidhaahdo mayne jadaacadu waa wixii sanad jiray kaasaana muctamad ahaa waxaa muctamad inoo ahaa jadeecadu inay tahay wixii gujir ah ee sanad dhammaystirtay ilaa an tujdica qablaha inay intaa ka hor ilka dhacsato mooyaane iyadoo sanadkii u buuxsamay hadday ilka neefku ilka dhacsado waa caadiyo u gelaya laakiin kii aan ilka dhacsab waa inuu sanadkii buuxsado idihii waa sidaa wixii kale oo dhan faniye ayaa la doonaya ama taa musinada lay haddaba way kala duduwan yihiin oo riyihii dee baa ku jiraya oo wejina waa kii lahaa sanad waa ka sheekhu uu maray kii muctamadkaana waa laba jir ridu waa inay laba jir tahay markaasaa musino la yidhahdo ama haniye ay noqonaysa lodiina waa saasoo kale iyaduna waa inay laba jir tahay geela haniyadiisu isagu waa inay shan jir qaalintu ay tahay taas ayaa gudaysa halkan markaa yujdibu dhakaru walunha halkan labkii iyo dhidigii labaduba way gudayaan khasab ma aha neefka aad gowracaysaa inuu neef dhidig yahay khasab maaha maxaa yeele xadiidkaa daxuu biljadcma yaa rasuul allahi asaabanii jadacun faqaala daxi bihi marka inuu mudakar ahaa ayaaba daahirka xadiidku uu noqonaya marka kii lab iyo kii dhidig way gudayaan labadu neefkii geela ahaa iyo kii lo-da ahaa labaduba toddoba ayay kaga ku firan yihiin neefkii ariga ahaana wuxuu ku filan yahay qof qof marka la leeyahay yani waa nin iyo iyo reerkiisi qoys wey qof ama qoys marka way fiican tahay qofku isagoo naftiisa ka qalaya inuu haddana niyoodo reerkiisa oo iyagana yani soo geliyo hawaabka iyo abaalmarinta xadiidkeenu sheegi laa tadbaxu ilaa musinatan isaga laftiisa istinaagu waa ku jira laa tadbaxu ilaa musinatan ilaa an yaciza calaykum fadbaxuu jadacata min adani saxiixu muslim ayib haddaba neefkii adhig ahaa markuu sidaa yahay neefkii geela ahaa ama locda ahaa isagu wuxuu ka gudayaa toddoba qoys ama toddoba qof lodii iyo geeli waa isku mid halkan nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa uu ka warinayaa ama jaabir bn cabdilahi radi allahu tacaala canhuma wuxuu leeyahy amarna nab sl an nashtarika fi libili wاlbaqr kulu sabcati mina fii baqara waa xaggii hadyigiio inaanu wadaagno geela iyo lo-da nabigu alayhi salaatu wasalaam nafarayo sici toddoba qof uu markaa ka guday haddii sixii toddoba ka guday neefkii geel ahaana kaba sii awleysanoo isaguna wuu ka guday naxarnaa maca rasul sl biudaybiyai albadanata can sabcatin wlbaqarata can sabcatina muslim baa u wariyey xudaybiye markii aanu joognay ee halkaa ku xalaalooba la yidhi eenu nabiga la soconay alayhi salaatu wasalaam neefka geela todobaanu ka qalaynay neefka loda ahna toddoba ayaanu ka qalayni markaa way ka gudaysa haddaba haddii dadka qaar ay odxiyo doonayaan qaarna aanay odxiyo doonayne hilib ay cunaan ay u dan neef qura wada qalan karaan oo geela ama lo ah. wuxuu ku yihi sheekhu fain kaana bacduhum yuriidu laxma wa bacduhum yuriidu lqurba tajaaza haa iska banaan tahay qaarna hilib u socdaan qaarna udxiyo u socdaan ayay neef qura isla wadaagayaan deetana hadhow dee waa uu la wada yeelanaya markaa qofkan masaakiin miskiinkii intiisii ku wareejinayaabaa la yidhi o ar la qaybsaba odhanaya miskiinkaa la qaybsanaya masaakiinta adigu siinaysay sooma masaakiintii baad la qaybsanaysa adiguna dad markaa yarda ka goosanayso oad intii aad cunaysa noo soo socota waad ka goosanaysaa laakiin iyagii ayaa markaa dee la qaybsanaya oo soo gelaya meesha halkanna wuxuu ka gelayaa sida hadaba ay u kala fadli badan yihiin wuxuu yihi wa afdaluha waxa ugu fadliga badani albadanatu waa neefkii geela ahaa inuu qoys quri iska qalo wey uma albaqaratu ama neef lo inuu qoys quri qasho uma aljadacatu min adacni hadana taa waxaa kusoo xigaysa jadacadii idaha ah neefkii idaha ahaa ee gudayay ayaa soolkada jadacadaha afdala oo kuwii kale ka afdala looma jeede yani ugu hoosayntii weyan jadacadu halkii ugu hooseysay neefka kasii weyneyna de waaba kasii fiicayn uma ahaniyatu min almaczi haddana deridii ayaa iyaduna kusoo xigaysa wa afdaluhaa xaggii midabada marka la eego waxay u kala fadli badan yihin albaydaau tii caddayd uma asafraau haddana tii cawlanayd uma sawdaau tii madoobeyd ayaa iyaduna u dambeynaysa xagga fadliga waxa afdala qofku waxay leeyihin culamadu inuu toddoba laxaad qalo aanu qalin neefgeela waxa ka fadli badan bay leeyihiin toddoba adhiga ayaa ka afdalsan sababtuna waxa weeyaan waa imise gawrac ilan maalintan ilaahay waxaa loogu dhawaadaa dhiiggaa la daadinayo marka haddaad neefgeela gawracdo waa hal mar bay yidhaahdeen laakiin toddoba neef markaad gawracdo waa kii nabigu afdalxaji alcaju wahaju markaa neef geeloo keliya iyo toddoba aiga markay noqoto toddobada aiga abaa ah ka afdalsan ba idhahda laakiin markay neef neef tahay neefkii geel ahaabaa ugu fadli badan kii lood ahaabaa ku xigaya kii aiga siday u kala markaa qiimo badan yihiin ay u kala hili badan yihiin dee maarata u kala manaafici badan yihiin kii aiga ahaabaa kusoo shirkigii wadaaggii haddaad toddoba qof ku wadaagaysaan neef geela waxaa idinka fadli badan iyadoo mid waliba uu si gaara ah neef uu u qasho markaa neefkii geelaha in la wadaago waxaa ka afdalsan in qof waliba uu sidiisa neef adhiya u gowro in neef aiya la wadaaga neef geela la wadaagaana waxay ka afdalsan tahay in neef lo la wadaago saas w xaggii eh, ayuu hadana u bayday wuxuu yihi cadaanka ayaa afdala cawlaankaa ku-xiga madowga u dambeeya wuxuu sheekhu ka qaatay xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam daxaa bikabshayni aqranayni amlaxayn nabigu calayhi salatu slam laba wan oo gees geesale oo midab ahaanna amlaxayn ah ayuu ku udxiyey marka amlaxaynkii shee wuxuu yihi walamlaxu alabyad saasuu muhadabka ku odhanay amlaxu waa abyadka waa kacad marka markale nabigu laba wan oo amlaxa buu ku gawraa ayuu gawracay amlaxu waa cadaanki waa abyadka aduu eh, waxaa loo badan yahay culamadu ku fasiranayaan amlaxaasi inuu yahay cadaanka aan sooca ahayn ee madowga ku jiro qaarkoodna waa akbarkay leeyihin xagga maaratay boorboorka neefka usoo yidho ayuu eh, noqonaya aduu ba isagana uu sheekhu ku kabay abu hureyra radi allahu tacaala canhu uu warinayo oo warinay maaha dee qowlkiisiiba ahoo uu leeyahay damu lbaydaai afdalu min dami sawdaaweyn tacad neefka cad dhiiggiisu laba madmadow ayuu ka fadli badany marka ala kulli xaal saasaa markaa culamadi ay jeclaysanayaan markaa markastoo cadaankii loo sii dhawaadaba dee afdalkiibaa jiraya marka abyadkiibaa ugu fadli badan haddana asfarkii ilan isaga xaggiisa xige aswadkii ama kii madooba iyaa u dambaynaya waaya shuruudiibuu usoo noqday shardigii koobaad baa halkaa lagaga baxayo waa in neefku uu yahay min bahiimati اlancaam waana inuu yahay asin min asin fi sin mujzia dadii gudaysay waa inuu yahay walaa yujziu fiiha gudi maayo udxiyadii maciibun neef ceebaysan bicaybin ceeb yunqis lama ama yanqus lama saasay ku fiican tahay afsaha yanqus laxma hilibka dhimaya shardiga labaad waxa weeye asalaamatu min alcuyuub ceebihii hilibka wa u yeel wax yeelaye dhib u geysanayay waa in neefku uu ka bad qabo oo aanu markaa ceebaysnayn nabigu alayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay ceebaha wuxuu yihi xadiidkii bara bn alcaazim ee sunanka ku jiray arbacun laa tajuuzu fi ladaaxi alcawraau lbayinu cawaruha wlmariidatu lbayinu maraduha wاlcarjaau lbayinu dalacuha wاlkasiiratu alatii laa tunqii afar ma odxiyada ma gelayaan ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam afartii markaa wuxuu ku kala sheegay tii cawarnayd ee illa-aanteedu muuqatay tii xanuunsanaysay xanuunku ka muuqday tii dhutinaysay ee markaa waxa weeye dhutisku uu ka muuqday iyo tii weyda ahayd ee iyaduna bilaa dhuuxa ahayd marka halkaa culammadu waxay kala baxeen ceeb kasta oo hilibkii wax gaadhsiinaysa tan cawaran maxaa loo diiday de waxaa loo diiday bay leeyo dhinac qura ka daaqaysa marcihii iyo daaqi si fiican wada cunaynin dhinac qura ku arkaysaa markaa way ka itaaldarraynaysaa kuwii kale isha lafteeduna de la cunaabaal oo isha lafteediiba de maqsuuda soomaalidu malaha ma taqaana way iska tuurtaa laakiin ishu waxyaalaha dadka qaarkood ay uguba jecel yihiin ayay dee ka mid tahay markaa dee hilibkii qaybi maqanta neefkii xanuunsanayeyna dee waad garanaysaano isagiina dee wuu caatoobayey kii dhutinayey de isagiina utuskii kolley dhib badan buu geenaya xoolihiina ma gaadhayso sidii ay daaqayeen uma daaqayso kolley meeshaa ka dhutinaysana waxaaba dhici karta in dee xubinkaasi uu yaraado oo maaragtay aanu markaa dhammaystirmin tii bilaa dhuuxa ahayd ee weyda ahayd dee iyaduna hiliba male ceebtaana way leedahay dhuuxeediina meesha waa ka maqan yahay markaa waxay culammadu ka qaateen neefkii haddii hilibkiisii dhiman yahay ma geliyo tii dhagaha gonayd nayd ma ogola tii dabada gonayd ma ogola tii markaa barida laga jaray ma ogola markaa sababtuna waxa weeyaan waa taa aynu sheegna ayib waxay culimmadu leeyihiin inuu gees jaban yahay ceeb maaha mushkilad ma laha maxaa yeel geeska kolleyba lama cunayn marka horeba geeska lama cunayn hadduu neefku dhufaaman yahay iyaduna mushkilad ma laha oo waxaa la yidhi waxaa hilibkiisibaa fiicnaanaya markaa fiicnidii hilibka ayaa kabaysa dee xubinkiisan daciif wuxuu hi afdalu an yadbaxa binafsihi halkan wuxuu sheeku ka gelayaa sunantii xagga muxuu ahaayey ku tacalluqaysay qofka iyo qaabku u tasarufayo wuxuu yihi walafdalu sida fiicani an yadbaxahaa waa in qofku ku gowraco binafsi naftiisa yani inuu gacantiisa ku gowraco sidaynu sheegayna nabigu alayhi isalaatu wasalaam labadii eh, kabshiya maaragtay uu gowracay isaga ayaa gacantiisa ku gowracay markii uu boqolka neefee geela nabigu xaramka keenayna saddex iyo lixdan buu isagu gowracay calayhi salaatu wasalaam ayuu dhuundhabay fain lam yuxsin haddaanu isagu ku fiicnay gawraca oo ama dee itaaldarahyso ama aanu garanaynba ama u la waayayo ama neefkii silcinayo oo aanu garanayn falafdalu sida u fiicani waa inuu de cid u dhiibo oo an yashhada dabxaha isaguna uu markaa ka ahaado inuu de cid wixii garanayso neefkii silcinayna u dhiibo isna uu goobjoog ahaado ayaa fiican dumarkii inay weliba iyagu ay maaragtay wakiishaan ayay culamadu jeclaysanayaan xadiid markaa daciifa oo xaakimi ay soo saareen ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi wey maarata xadiidka ku sugan faaimo inantiisiiya quumii ilaa udxiyatiki fashhadiiha udxiyadeeda u kac oo goobjoog ka ah fainahu biawali qaطrati min damiha yukfaru laki maa salafa min dunuubik gobooda ugu horeysa ee dhiigeeda ee dhulka ku dhaca kasoo baxda ayaa lagugu dambi dhaafaya dembiyadaadii hore lagu dhaafaya marka xadiidku sanad ahaan waa u daciif lakin culamadu waa iska istinaasayaan de qofkii inuu ka maqnaado wiiisi kol hadii aanu isagii gawracay inuu ka maqnaado inuu goobjoog aado wixiisi xaadir u ahaado ayaa uga fiican inuu ka maqnaado والمستحب buu yihi sida fiicani an yaakula hulusa waa inuu qofku saddex meeloodoo meel cuno wayatasadqa bihulusi saddex meeloodoo meelna uu sadaqaysto wayuhdiya hulua fi axadi qowleyni wayuhdiya hulua uluka qaybta qoriga saddexaadna uu hadiyeeyo markaa yani cid aan iyagu masaakiinhayn u hadiyeeyo fii axad ilqowleyn laba qowl baa meesha ku jire markaynu mid ahaan ku socono wa qowlun aakharu qowl kale ayaa ku sugan oo odhanaya inahu yakulu nisfa nus buu cunaya oo yani ama hadiyad wii de ka bixinaya ka bixinaya wayatasadaqu binisfi nusna wuu sadaqaysanayaa qofkii siduu u qaybinaya laba aayadood baa ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga hadlay liyashhaduu manaafica lahum wayadkuruu sma allahi fii ayaami macluumaati calaa maa razaqahum min bahiimati اlancaam fakuluu minha wacimu lbaa'isa alfaqiir taasi waa mid fakuluu minhaa wax ka cuna waacim lbaa'isa alfaqiir ka markaa xaaladiisu ay liidatee faqiirka ahna quudiya aayadda kalena waxay lahay budna jacalnaaha lakum min shacaa'ir illahi lakum fiiha khayr fadkuruu sma allahi calayha sawaafa faida wajabat junuubuha fakuluu minha waacimuu alqaanica wاlmuctara waxna ka cuna qaanica iyo muctarkana quudiya halkaas markaa tafsiirka labada aayadood ayay labadan qowl ku kala saraysan yihiin qaanic iyo muctar waa maxay haddii qaanic iyo mutar labadaba laba masaakiina uun lagu fasiro qowlkan labaa loo qaybinayaa labaa imanaya haddii qaanic iyo muctar laba qolo oo dadkii kamida lagu kala fasirana waxaa imanaya taniiska marka qaanica waxay leeyihin culamadu waa faqiirkii alqaanicu huwa alfaqiir almuctar isagu muxuu yahay marka qaanici waa faqiir laakiin inta badan de laga yaaba ama wixiisa ku qanacsan yahay oo aanu haddaynu qanaacdii ka keenno aan markaa saa'il ahayn qaanicun faqiirun laa yas'al ama faqiirun alfaqiiru si mutlaqa waa loo yihi alfaqiiru aladi laa yas'alna waa almuctarna haddaynu dhahno alqaanicu waa alfaqiir alfaqiir mulaqan haddaynu dhahno muctarku wuxuu noqonayaa alwaajid kii hayste markaa fakuluu minhaa wax ka cuna waacimuu quudiya alqaanica kii baahnaa wlmuctara iyo kii waajidka ahaayo isagu hayste kii hayste a oo markaa hadiyadii bay noqonaysa idinkuna wax ka cuna faqiirkiina quudiya kii waxhaystayna wax siiya oo markaa hadiyadii ayaa laga so markaa saddex qaybood ayay noqonaysaa qayb aad cunayso iyo qayb aad sadaqaysanayso iyo qayb aad hadiyeynayso soo arki mayse hore wa acimu lbaais alfaqiir uun tiri iyadu de markaa waxay noqonaysaa saddexdan qolo laba qolo unbay sii sheegtay kii saddexaadna aayaddan kalea ku dartay bay noqonaysaa kaasaa markaa waa muctamada madhabka kaasaa muctamadaho in saddexdaa loo kala qaybinayo ayay culammadu muctamed ku sheegeen oo ay markaa xoojiyeen maxaa yeelay waxaa aahaarta qaarkeed ku soo aroortay amarna rasul sl an naأkula minha ulusaha wanataصadaqa biulusiha wanucima اljiiraana ulusaha kule aduu dacfi inqiaac iyo waxbaa kusug sugan laakiin dee maaragtay yustanasu bihi halka marka waa maxay wuxuu nabiguna faray buu leeyahay inaanu wa ulus ka cunno saddex meelood oo meel ulusna aanu sadaqaysanno ulus kalena aanu jaarkayaga quudinno marade waa hadiyadii bay noqonaysa kaasay markaa culimadu muctamad ka dhigeen haddaynu tafsiirka kaa qaadanno oo alqaanic ayaalmuctara labaduba waa masaakiin laakiin qaanicuna laa yasal oo wuu iska qanacsan yahay waxba ma haysto laakiin wuu qanacsan yahayo laa yasal muctarkuna isaguna yactarid oo maarata wuu kuusoo banbaxayaayo wuu ku weydiisanaya markaa labada noocee masaakiinta ah na wax ka siiya markaa aad labada aad uga istegayaan oo masaakiintii unbaa la kala qaybiyeeyo saa'il iyo hayru saa'il loo kala qaybiyey ayay taasina iyaduna noqonaysaa ayib wuxuu daba yihi sheekhu labadaa qowl baa ku sugan marka waad garta qowl kan labaad wa fiiqihi qowlun aakharu anahu yakulu nisfa nus buu cunayaa wa yatasadaqu binisfi nuskuu cunayaadana waxaa loo jeedaa hadiyaddii markaa meeshu ka baxaysaa miya culamada qaar saasay usoo dhigeen culamada qaarna waxay usoo dhigeen maya yani waxaa loo jeeda halkan labaa loo kala qaybinaya qayb masaakiinta la siinayo iyo qaybda dadka akniyada ee ahlulbeytka iyo kuwa kaleba ay ku jiraan ay cunayaan oo markaa nuskoodan ayuunbay wixii ay dee uga hadiyeynayaanna ay uga hadiyeynayaan laakiin masaakiintii nus baa la siinayaa sidaa ayaa afdala buu qowlkaasi leeyahay wuxuu yihi sheekhu fain akala lkula wixii oo dhan hadduu cuno faqad qiila waxaa la yidhi laa yadmanu waxba magdhabi maayo walmadhabu madhabkuse waxa weeye annahu yadmanu inuu bixinayo alqadr aladii yujziuhu intii ku filay intii markaa yani mujzia ahayd ee wujuubku kaga dhacayay wahuwa adnaa juzin waa intii wax ugu yaray wa qiila waxaa la yidhi yadmanu lqadra almustaxaba mayana qadarkii mustaxabka ahaa ayuu magdhabayaa wahuwa nis waa wiulusu qadarka mustaxabkiina ama waa nus ama waa ulu sideen labada qowl iminka kusoo arkayni qofkii wa inaga nidhi waxaa u afdala inuu saddex qaybood ka dhigo ama laba qowlood ama laba qaybood labada qolso isu khilaafsanaayeen haddaba hadduu gebigeediiba isagu iska wada qaata ka war ama isagiina in iska qaato intii kalena dad markaa aan masaakiin ba ahayn un waadiyad ahaan u siiyo masaakiintii waxba la siin haddaan masaakiintii waxba la siin ninkaa magdhow ma lagu leeyahay wax ma ku waajibaya waxay arrintani farac ka noqonaysaa odxiyada markaad gowracdo inaad qeyb ka sadaqaysataa haba yaraatee ma waajibba mise waa sunne oo sadaqaysigani ma waajibba mise waa sunne halkaasay laba qowl ku jiraan qowlka markaa muctamadkaa waa in ay waajib tahay in wa masaakiinta wax laga quudiyo wa acimuu baa ilaah fakuluu minha wa acimu lbaa'is alfaqir wax ka quudiya marka in icaamkii la sameeyo oo masaakiintii wax la siiyo waa amar de amarkuna yaqtadi lwujuub waajibnimo ayuu keensanaya marka mar haddaad odxyadii qashay in masaakiintii wax kaa gaadhaan waa waajib waajibkaasi haddaba intuu ku dhacaa wuxuu ku dhaca waslad hadaad waslad u bixiso intii kale iska wada jiidato dee ajarkubaa kugu yaraanaye laakiin de waxa weeye eh, waajibkii wuu kaa dhacay waa acimudii wa waa lagaa laakiin waxaa la yidhi waxaad bixinaysaa de waa ahayn de wax yaroo taafi aanu macno lahayn intood dhagaha goysa dad dhagihii masaakiin maaragta aad u dhiibso tiraahdo wa <laughs> kaasoo waa acim lbaais alfaqiir waaradi u dhagaha cun bay sax maaha waa in wixii haba yaraatee waslad oo kale waa inuu markaa noqonayo haddaba haddii aad raashinkii aad masaakinta waba siinin hilibkii hilibkii haddaad masaakinti waba ka siinin ama adig aad wada cuntay adig qoyskaagii ama aad adig iyo jaarkiio da iska dad ladan oo aan masaakiin ahayna uun aa iska cunteen ma lagugu magdhow dee labadan qowlan bay ka farcamayaan haddaynu rahno masaakiinta in marka la siiya waajib may ahayn magdhow lagugu yeelan maayo laakiin sidaas muctamadkeed dee xoogga badani waa inay waajib ahayn masakinti wax la siiyo haddaba magdhow baa lagugu yeelanaya magdhowgii lagugu yeelanayay muxuu noqonaya ayaa markaa isaga laftiisi khilaaf ku jira magdhowgii muxuu noqonaya sida muctamadka waxa weey waa wii waa wasladii suuqa tagoo waslad soo iibiyo masaakiinta sii sida markaa muctamadkii waxaa kugu waajibaya waxa weeyaanu maa yanaliqu calayhi ismu min alami wax markaa hilib lagu sheegi karo magacaa hilib qaadan kara waslad baa iska noqotee ayaa markaa waajibkii uu noqonaya maxaa yeelay marka horeba da intaad siinaysa intaasubaa waajibka kugu ahay qowl kalea wuxuu leeyahay mayane e ama wejhi kale may waslad imika halkan kuma fil ninkan inuu masaakiintii khiyaameeyey baa caddaatay markii hore isaga arrinta loo xil saaray oo la yidhi masaakiinta wax ka sii kol hadduu wax ka sii waayey uu ka cunay waxbaa loo goynaya masaakiinti maxaa loo goynayaa intii aynu nidhi marka horeba mustaxab bay ahayd oo inagii nidhi ama ulu baa mustaxaba ama nus baa mustaxaba marka halkii baad ka farin hadaa tirada nus baa mustaxab halkaas soo ahaa waa inuu neef barhkii masaakiinta siiyo waayo qaybtii qaybi la yidhi ninkani wuu khiyaameeyey khalaas sharcigaa qaybinaya markaa marka dadkan intii marka horeba loo jarae loo istixbaabay ayaa laga doonaya ama barhkii ha keeno ama ulukii ha keeno waayo isaga qayb dambe laguma aaminayo qowlkaas saas l lakin sida muctamedkaa in uun in la bixiyo ayaa kaaga filan wuxuu yihi wain nadara udxiyatan mucayanatan haddii qofku haddaba uu ku nadro neef inuu gowracayo laba qaab bay udhici kartaa inuu yidhaahdo waxaan ku nadiray inaan sanadkaa maanta udxiyo qalo kaa waxaa la yidhaahdaa nadara udxiyatan mubhama ama geyr mucayana fii dimati wa wax dimadiisa neef baa de isku waajibiyey laakiin neefkii neef halkaa socdaynu arkayna ma aha hadhow buu neef un keeni doona iyo inuu ku nadro neef noolba lax uu jecel yahay buu yidhi ilaahay wuxuu igu leeyay inaan odxiyo ka dhigo ridaydaa hiblaayo ama laxdaydaa hiblaayo marka waa maxay waa waa nadar mucayana ah cayimay markuu nadrayey ayuu neef buu cayimay neef buu ku nadray haddaba in nadara hadduu qofku ku nadro udxiyatan mucayanatan neef udxiyo oo cayiman ridaa heblaayo ama laxdaa heblaayo ayuu yidhi waxaa ilaahay igu leeyahay inaan udxiyo ka dhigo de horta waxa weeya nadarkiisu wuu ansaxayo zaala milkuhu anha neefkii male khalaas kolkaad kelmaddaa ku dhawaaqday neefkaasi waa kaa xoroobi neef ilaahay leeyahay oo aan cidi lahayn kale bani aadam sheegan karin ayuu neefkaasi noqday deetana walam yajuz baycuha ma iibin kartido inaad neefkii iibisaa ma banaana waayahay sidii kale ma loo manaaficsan karaa ilan waxay noqon kartaa neef geelaabuu noqon karaa wuxuu i walahu an yarkab iska fuuli karaa oo inuu fuulo de way banaantao nebigu alayhi salaatu wasalaam hadyigii kacbada loo waday dee waa in la fuulo fasaxay nebigu calayhi salaatu wasalaam irkabha ninkii ku yidhi yaa rasuul allah inahaa badana rasuulki ilaahayow dee waa badana buu yidhi oo waa neef aan yani hadiyeynayo markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yii war fuul irkabha bilmacruuf ama irkabha bimaratayn saas laba jeer ayuu markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi xadiskuna saxiixaynku ku suganya haddaba lahu an yarkabaha inuu iska fuulo way u dabaxa macahaa waladaha neefkaa uu la gowracaya wixii ay dhashay markaa kadib intii uu ku nadiray wixii dambey dhasho wuu raacayaa un ilan adigu leedahay wixii uu dhalaad adigu leedahay lakiin neefkan mabalihid baa lagu yiri kol haddaanad neefkan adigiiba lahayn wixii uu dhalayna dee yeelanaysi halkii ay martay unbuu maraya fa in waladad buu ku yidhi dhasho dabaxa macahaa waladaha waladkeediina wuu la gowracayaa walahu waxaa haddaba u bannaan markan an yashraba min labaniha inu caanaheeda ka cabo maa fadala can waladiha wixii ilmaha soo dhaafa kolkii dee ilmaha ay dhashay laguu jaqayaa isagii markuu markaa intii markaa uga baahnaa uu ka jaqo inta kale wuu ka maali karaayo waa loo ogol yahay oo wuxuu iska noqonayaa sidii manfacadii kale markaa dee ufuulayba aynu sheegnay oo kale weeyi waaya wain kaana suufuhaa haddii dhogorteedu yaduru bihaa neefkan uu dhibayo dhogor badan uu neefka yeesho waktigii markaa dee lagu odxaynayana de waa carafadii carafadiina muddaa ka harsan dhogortiina neefkii way ku badatay ilaa waqti dabxi ilaa waqtiga la gowracayo haddii uu sugo haddii dhogortu ay dhibayso jaaza lahu waxaa u banaan an yajuzahu inuu dhogortii kaguro ka gooyo wayantafica bihi dhogortaa waxaa u banaan inuu iskaga intifaaco marya ka samaysan yahay kaba ka tolan yahay wa kaga hagaajisan yahy laakiin ma iibin karabaan ma iibinaysid ataa caanihii aynu soo sheegayni caanihii ma iibinaysid e waxa un aad samaynaysaa adiga un baa ku intifaacaya ama dadkaad siinaysaa ama laakiin wax iibgelaya ma aha dhawarteedana waa saasoo kaleo iyadana lama iibinayo laakiin waa lagu intifaacaya wuxuu yihi markii haddaba la gowraco walaa yakulu min laxmihaa shaya tan iyada hilibkeeda waxba ka cuni maayo qofku maxaa yeele waa wax kugu waajibay waxaa kugu waajibay maadigaa qaadanaya haddii lagu ihahdo boqol doolar baa kugu waajiba iska bixi haddaad tirahdo ka waran boqolkii waaya ana toban baan ka qaadanaya dee markaa tobankii <laughs> wixii kugu waajiba lama qaato wixii kugu waajiba waa la bixiyaa un soo maa neefkani waa neef waajibay kol hadduu waajibay waa bixis weeye walaa yakulu min laxmihaa shay-an neefkan hilibkiisa qofkan waba ka cuni maayo maaa yeel waa neef waajibay waqiila waxaa la yidhi mayna yajuusu an yakula iyadoo cumuumkii aayadda la raacaya may waa ka nafteedana ilan odxiyo ahaanbu qofku ugu nadray odxiyadana wabaa laga cuni jiray ha banaanaatana waa la yidhi lakin culamadu waa diidan yihiino waxaa la rajaxayaa inaan halkan waxba laga cunaynin wuxuu yidhi wain talifad hadday iska dhimato neefki hadduu iska dhinto iyadoon odxyadiiba la gaadhin lam yadmanha adiga magdhow laguguma leh haddaanad adigu wax gabood gaabisa samayn gaboodfalna aanad samaynin oo waxaa la maalan maalintii ciidul adxadii baa timid waad gawrici karaysa lakin as tii waan qaniya iska dah deetana maad gawricin habeenkiiba ama waraaba soo dhacay ama balaayo kaleba ku dhacday waa lala tegi gaabis baad samaysay soo ma ilan maantaad qani karaysay neefka ood masaakiinta xaqoodii waa aad u geyn karaysay adigaan yeerin waad magdhabaysaa markaa mar haddaad tafriid samaysay ama maarata gaabis aad samaysay waad magdhabi wain talifad haddii ay markaa iska dhimato isagoon gaabis samaynin lam yadmanhaa magdhow laguma le wain atlafa hadduu isagii iska qasho ama uu si kaleba u dilo ama dee sidii aynu sheegnay uu gaabis la yimaado dana neefkii uu dhinto daminahaa u magdhabaya maxaa haddaba lagu magdhabaya wuxuu yihi biakar amrayni laba arin kolba koodii bata min qiimatihaa qiimaha ay joogto aw udxiyati milihaa ama odxiyo iyadii oo kale ah neef isagio kala neefkii aada ku nadartay odxiyadiiyo ramadaantiiyo m maxaan jeeda carafadiiyo saddex bilood ka dhiman tahay ama afar bilood iyo wax ka badan oo ariguba qaali yahay baad istiri ma soo iibsan kartid xilligan wana idinkuba iska gashay markaasaad iska qalatay neefki ariguna xilligan waa qaali oo ari la-aan ba xoolo abaar iyo waxbaa jiray oo hawsh adkay magdhow baa lagugu leeyay haddaba maxaad magdhabi waad iska sugi <clears throat> hala gaaro carafadi carafadii markii la gaaro ayaa lagu leey haye markii aad qani aad cunaysay neefku laxdii iyada ahayd ee sida ahayd hilibkaa lahayd imisay joogtay neefkaa maalintaa markii la qiimay wallahi markaa anigu qaaliba hadda boqol dollar bay ahayd waayo imikaa la odhan daba iyadoo kale ka raadi iyadoo kalead suuqii kasoo eegtay sideetan dolar baad kusoo heshay waxaa lagu leeyay maasha alla horta boqolkii dolar halkan dhig adu boqolkii dolar halkaan dhiga ila neefka cuntay boqol buu ahaa neefka cunta soo boqol buu ahay boqolkii baad halkan dhigi kolkaad boqolkii halkan dhigto ayaad waxaad samayn markaa boqolkiibaad neef kusoo iibin hadda ta iyadii lamidii maanta waa sideetan waa kan ku yidhi fain zaadat ilqiimatu qiimuhu hadduu ka bato calaa miliha neefkii isaga lamidka ah oo markaad carafadii meeshii tagtay sideetan baad iyadoo kale ku helaysaa laakiin maalintii aad qalatay boqol bay boqolkii marka hadde maanta neefki ka badanya soo maa wuxuu yihi tasadaqa bilfadli intan dheeraadka labaatankan doollaree soo haray sadaqad buu u bixin markuu iyadoo kale soo iibiyo wa qiila waxaa la yidhi mayane yashtarii bihi laxma wa yatasadaqu bihi labaatankan soo haray hilib ayuu ku soo iibino hilibkiibuu sadaqaysan wa qiila waxaa la yidhi yushaariku bihi mayana wuxuu kula shuraakoobi fii dabiixatin ukhraa neef kale sida afdalka ah waxay leeyihin culammadu haddii neefkii lacagtii ka badato neef neefkii ka yar weyn oo ka hili badan oo ka qaalisan oo lacagtan kale noqonaya inaad kusoo iibsaa fiican taasaa afdal haddaanad yeelin eed neefkii oo kale soo iibiso wuu kaa gudaya siyaadadii maxaad ka yeelaysaa haddaba siyaadadii adigu ma lihid sinaba uma qaadanaysa kan doolar laakiin xag qaabkaad u bixinaysay unbaa aqwaashan ay ku jirta marka weji wuxuu leeyahay iyadoo lacagteedaas ayuu bixinaya o sadaqaysanaya mid kalena wuxuu le me hilib buu ku soo iibinayaa ka muctamadkee xoogga badani waxa weeye qof kale oo isaguna odxiyo iibsanaya ayuu la wadaagaya ayuu ugu buuxinayaa labaatanka deetana mid lixdan haysta oo neefkan aan iibsan karin ayaad leedahay aynu kan ku shuraakowno ana labaatan baan hayaa maaragtay masaakiintu igu leedahay odxiyo ahe aynu isku darno markaasaad isku darsanaysaan neefkaa weyn baa deetana gawracaysaan taasaa markaa muctamadku waa kaa dambe ushaariku bihi fi dabiixati ukra haddaanu markii hore neefweyn kusoo iibinin labaatan kan soo haray dabiixa kale maxaa yeelay de waxaan odxiyadaan ahayd odxiyadiina waa neef nooloo la qalaya hilib la soo iibinaya ma aha lacag la bixinayana ma aha waxaana odxiyadiibu ka soo haray markaa neefkaa la qalayo inaad ku dartid bay noqonaysaa wuxuu yihi fain lam yadbaxha waa kan ti aynu hore usii yar qadinay fain lam yadbaxha neefkii haddaanu gowricin xataa faata alwaqtu ilaa waqtigii dhaafay Eh, waxa weeye kolley de m iyadoo markaa tan ka caamsan baynu hore usoo marnay sideedan umaynaan sheegine fain lam yadbaxha neefkan haddii aanu gowricin xataa faata alwaqtu ilaa iyo waqtigii uu dhaafay lazimahu waxaa ku waajiba an yadbaxaha bilowgii buu inoo soo sheegayo qofkii waktigu dhaafay waa kii ina soo yidhi eh, ayaa mutashriiqi dhabaxeen isagoo neefkii gowricin haddii uu ku tabarucayo iska sunno ahaydee wax ku waajibay aanay ahayn dee waktigii uu sheegayo odxiyo ma lahayn laakiin haddii odxiyadu ay waajib tahay buu hore inoogu soo yidhi de waxaa ku waajiba inuu waa dayn lagu lahaa inuu iska bixiyo tanna waa sidoo kaleo neefkaasi de odxiyadii sanadkanuu noqday marka haddaa waay waajibka ahaa inaad waktigii qasho haddaanad qalin waa dambaabtay o inaad saa samaysan may ahayn iminkana inaad gowracdaa lagaa doonaya dadkii masaakiinta ahaa ee markaa xaqa ulahaa aad siiso sal allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallahu aclam toddobadunba waxaa looga jeedaa toddoba qof mise toddoba qoys inaan sheegay baan moodaya ah, haddii qofku de naftiisu inu ka gawracayo waa toddoba qof lakin hadduu mid qofkii de xaaska ae ah qoyskiisii o dhan de ka odxiyeynayay qof unbaa la xisaabinaya marka qofka iyo qoyskaasi waa isku mido dumarku sidooda ma u gawrici karaan waynu ka jawaab keebaa fadli badan in lagu nadro udxiyada ama inaan lagu nadrin waxba ha nadrina gawracu nadarku hawl buu ku gelinayaa hawl haysgelinin gawracu ajarkii waad helaysaa insha allahu taala waxba isdhibi maayaan da-da sidee lagu ogaan karaa waxaa laga yaabaa qof inaad ka iibsato qofkaasina uu isaguna soo iibsaday oo aanu garanayn da xoolaha waa la yaqaanaa dadka markaa xoolaha yaqaan baa kuu sheegi maaha dhalashadiisii inaad ogeed shardi maaha waa magaalada dhibaatadeeda weya baan malaynayaa xoolaha ilkihiya baa laga gartaa marka waa la garanaya neefka da dadka xoola yaqaankii way garanayaan way fahmayaan marka inaad miyiga yar tagtaano aad xoolaha lix bilood iyo iska soo raacdaan kitaabkaagana aad iska qaadato nabigu alayhi salatu wasalaam soo ari buu wax badan baa kaaga kordhayay markaa inaad ama geel iska raacdo ama ari iska raacdo ood kitaabkaagana iska daba sidato waktibaabad cilmigiina uheleysaa wax kalena waad soo kororsanaysaa waa idin fiicanta waqiila yushaariku fi dabicati nr hal yajuuzu an yakula minha de maya isagu shaqo kuma laha isagu intiisan waxba ka cuni maayo kaa kale de qeybtiisii uu ka cunaya laakin isagu labaatan kan uu halkan ku darsaday de labaatan ku